alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى allahu عlى muxamedi wعlى ali muxamed rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii waxaynu ku dhex jirnay baabkii baabu tanaasuc ee kamid ahaa kitaabka sharxu qadri nada wabalisada waxaynu soo qaadanay baabidka uu leeyahay tanaasucu waxaa kaleynu qaadanay laba caamil haddii ay doodaan hal macmuulna ay ku doodaan tusaalaheeda waxaa kaleynu qaadanay laba caamil haddii ay doodaan kuna doodaan hal macmuul wax ka badan saasuuna sii wade aatuni ufriq alayhi qidra tusaale mxu tusaalahaasi muxuu iyadoo ay ku tanaasucayaan labadii macmuul labadii caamil baan ujeeda cafwan hal macmuul bay ku tanaasucayeen kee lagu camal siiyey kii dambea lagu camal siiyey ka dambe lagu camal siiyey maxaa u daliila in ka dambe lagu camal siiyey waxaa u daliila haddee ka hor lagu camal siiyo maxay noqon lahayd ya aatuniihi atunihi ufrihu bay noqon lahay todoba waa saa ufrihu bay marka atunihi lama odhan karo maxayna loo odhanayn ka hore maxaa loo idmarnayo ka dambe adii la camal siiyo marfuuca unde marfuucina muna haysanba waa haystaa waka intaasi fiican baa laso akriyay lata idaa taqararo ka bilaabmay soo ma idaa taqarara sugmay bu ihi sheekhu haadaa madkuurkan soo sheegnay haddii uu sugmay fa naquulu waxaan odhanaynaa laa khilaafa khilaaf kaainun mu ahaa nin fii jawaazi icmaali ayilcaamilayni labada caamil koodii camal siintiisa banaanideeda awil cawaamili ama cawaamisha koodii camal siintiisa banaanideeda shita adoonto cawaamisha kii all kii adoontood camal siin karta labada caamil kii all kii adoontood camal siin karta hadday kasii farabataana kii all kii adoonto ayaad camal siin karta ya wax khilaaf oo taa ku jirtaa ma jirto lakin khilaafku wuxuu ku jiri doonaa kee mukhtaaroo la doortay sidaasay noqonaysa idaa taqarara haddii uu sugmay haadaa madkuurkani fanaquulu waxaan odhananaa bu ihi sheekhulah khilaafa khilaafka inun mu ahaanin fii jawaazi icmaali ayilcaamilayni labada caamilkoodii camalsiintiisa banaanideeda aw ilcawaamili ama amaamisha koodii camalsiintiisa banaanideeda shita adoonto wainama alkhilaafu khilaafku waxa uun u ahaaday fi lmukhtaari kala doortay maanigaa la camal siiya mise awelkaa la camal siiya falkuufiyuuna kuufiyintu yakhtaaruuna waxay dooranayaan maal wli maal caamil wli caamilka hore camalsiintiisa ayay dooranayaan maxay u dooranayaan lisabqihi liajli sabqihi horeynta uu horeeye darteed ya iyo waxtiyaajihi ubahnida uu ubaahan yahay ya ubahnida uu ubaahan yahay de mamulka mamulka lisabqihi horeyntiisa can ilmacmuulida ka horeeyo ilmacmuulka ka horeeya waxa lagu doodaya lagu dambeeya iyo waxtiyaajihi bahnida uu baahan ya baahiba ayaa hayso uu qaba walbasriyuuna nimanka basriyiinta la ydhaahna yakhtaaruuna waxay dooranayaan icmaal alakhiiri icmaal alcaamili caamilka camal siintiisa caamilka alakhiiri ee dambe maxay dooranayaan iyaguna tacliilkay wataan waa maxay waa liqurbihi min almacmuul wuxuu u yahay macmuulku u dhow yahay liqurbihi can lmacmuul iyo waxtiyaajihi de isna wuu baahan yahay labadoodu baa kaasa mareen marka haddaba fain acmalta haddii aad camal siiso fil awali ka hore markaa fidaas mid qorya alawala soo ma odhan sa saasa fiicana fa in acmalta haddii aad camal siiso alawala dhe ka hore haddii aad camal siiso admarta ood ra'yiga iyo ku socoto ra'yil kufiyin soo ma haddaad ka hore camal siiso admarta waxaad u idmaarinaysaa fi thaniya fi lcaamili thani caamilka labaad kulamaa macmuul dhammaantii yaxtaaju uu baahan yahay huwa caamilku ilayhi macmuulka uu baahan yahay maagaasoo min marfuucin marfuuc ah ومنصوب منصوب ah ومجrوr مجrوr ah صحيح ولا hadee caamilka hore aad camal siisid caamilkii labaad wax kastau bahay wad ka siinaysa caamilkii labaad wax kastau baahan yahayba waad iska siinaysaa ila kii horead ku camal siisa macmuulkan saxmayneen marka muxuu noqonayaa haba ka dambeeya laakin lafdimu kaga horeeda kaa hore ku camal falay kaa hore ku camal falay wadalika qowlkaagaasi naxu qaama waqacada akhawaka waqacada halkaa waa nin nidha waqacada waan iga qoraya waqacada ku qoraadi idinkana waqacada keliya qora ma ah, halkaa waad saxanaysaan marka qalinka waa inu nigarab yaalla de wadalika tusaale naxw qaama sababta oo ah ka hore la camal siinaya ka dambe maxaad idmaarinaysaa dee marfuuci de waa inaad alif ka taagtid ila waa faacil maanta qaama waxa istaagay waqacda way fadhiistaan akhawaaka labadaadii walaal mana saxayn markaa waqacda aliftan iyo noqonaysaa akhawaakadan dambe noqonaysaa ah oo meelihii u banaanaaday dhinaca kale de rudbaan buu kaga horeeyaaba macduufkii macduuf aliga ka horeeya de macduufka ya macduuf aliga horeeya soo ma macduufkuna u dambeeya de yaa ku camal falaya akhawaka de qaamo macduuf aliga ku camal falaya mana saxayn waayahay wa qaama waxa istaagay wadarabtuhumaa waan garaacaye akhawaaka labadaadii walaal iminkana keed ka camal siisay waa qaamo un darabi maxay u baanayd marka mansuub soo ma u idmaari darabtumaa ayr iska dhe wa qaama waxaa istaagay wamarartu waan soo mara bihimaa wamarartu waan soo maray bihimaa labadoodii akhawaaka labadaadii walaal marfuucbay iyada u baanta marfuuci akhawaaka uga dhig aye tanna majruuba u baanta u idmaari de marka khulaasadu waa maxay khulaasadu waxa weye ka hore haddaad camal siiso ka dambe wax alle wuxuu u baahan loo idmaarinaya warkuma caddo waa basiid bay wadalika wadalika ay idmaaru kuli ma yaxtaaju ilayhi thani bay ku dhacasaatay wadalika ay idmaaru idmaaru kuli ma yaxtaaju ilayhi thani ka labaad wuxuu u baahan yahay dhammaantii idmaarinta la idmaarinaya haabitun waa mid sugan waayo lianna alisma ismiga ismiga almutanaazac fiih lagu murmayo ee laysku haystaa wa huwa ismigaasi akhawaaka weeye u fiirsada hadda ayla socda hadda wadalika kaasi thaabitun waa mid sugan lianna alsma ismiga ismiga almutanaazaca fiihi lagu murmaya wa huwa akhawaaka fi lmithaali fi niyati taqdiimi bas wada haystaa soo ma erid waa inay ta kala madhaan marka silaaliya lianna alisma ismiga ismiga almutanaazaca fiihi ee lagu murmaya wa huwa ismigaasi akhawaaka weeye fi lmithaali mithaalka dhexdiisa xaalada u ahaaday fi niyati taqdiimi soo hormari niyadeed buu ku sugan yahay warkumacaddo lannada khabarkeyga fi niyati taqdiimi jumladaasna waa jumla muctarida sooma waa jumla fahmasa nimka de maasha allah marka waa nigi ini lahaa de macduufu calayhiga iyo macduufka macduufki macduuf aleyhi de macduuf aleyga horeya soo maha marka akhwaakadan dambe waxyaalahana ay wada noqonayaan yaa ku camal falayay macduufu caleyhi waa ficilka horaa soo maha de muna rutbaan kuso horin marka uu kuso horeya ya waa halkii maalihi lagaga bushinayay ee lalahaa xalay aynu nidhi wahuwa asawaabu fi lqiyaasi wlakharu fi samaaci qawlka kuufiyiinta sababta lagu tacliilinayo muxuu ah ya faslu lcaamili min almacmuuli biajnabiyin ko bu ah waa ta labaad qawlka kale muxuu ah ya alcadfu qabla tamaami lmacduufi caleyh waxbaa la cadfay iyadoo macduufu caleygiba weli aanu dhamaystirin jumlada macduufa caleyga waxa lagu cadfaya qaama a facilkeygi weli may dhamaystiran tahay iyadoona weli dhamaystirin ba wax laskaga soo cadfay waxyaala lagu haysta qowlkooda laga raajixsanya weeyaan nimanka kuufiyiinta waa yahay fa damiiru damirku bu yihi sheekhu wain caada haba noqdo ee huwa damiirku calaa mutaakhirin mid dambeeya lafdan xagga dhawaqa mid kaga dambeeya haba u noqdo e eh, laakinahu mutaakhirku dhe laakinahu mutaakhirku mutaqadimun mid horeeya way rutbatan xagga darajada xagga darajada uga ku horeeyayo dee macduufu aliga faacilkiisi weeyaan culimo mina basidan waa talabaade hadu haduu haddee lagu camal siin lahaa ta dambe maxay noqon lahayd ila darabtiyga waay eh, mafcuul bay doonaysa soo ma akhaweyni bay noqon lahayd ina akhaweyni noqoteen ila faacil bahasta akhaweyni ah, bay noqon lahayd oo mafcuul bay noqon lahayd tafniisiisa saas buu noqonaya intaan ba isla bahnay marka qowlka hore waxayn kii hore haddaynu camal siino ka dambe waxaynu idmaarinaynaa waxa alle wuxuu u baahan yahay sababtoo ah sababtoo ah damiirku haba u noqdo shay kaga dambeeya wax lafdan kaga dambeeye laakiin rutbaan usoo horeeya de intaas maynaba sidayn waana ra'yulkuufiyiin laba qowl labada waxaana fiican qowlka basriyiinto wahuwa eh, maxaan idin idhi wahuwa aktharu fi samaai wahuwa sawaabu fi lqiyaasi wlakharu fi samaai oo qowlka labada bushiba lagu so arooriyey wain acmalta haddii aad camal siiso ila soco wain acmalta haddii aad camal siiso athaniya cadnaan athani mise athaniy baan idha markaan laqmaynayo ya athaniy baan odhaya sababtoo ah abarka inada ah. na ina acmalta acmalta maxaad ohan marka markaas wes qabanayda abubakr waa mafcuul markaa axsaan ah, ugu dhawaaqa ha ka baqin de lagama baqe waan kordhigaya sababtoo ah waa is manquuste intaasn maalinta baalkaas kama hor iman socodnaano wain camalta haddii aad camal siiso athaniya ka labaad haddii aad camal siiso ha iska soconula ha habagsanune fandur sheekh xaaladda iska fiiri horta saxiix u fiirso si fiican u eeg waxbaa lagu leeyay ha dhaqaaqinun wain camalta haddii aad camal siiso athaniya ka labaad fandur horta bal eeg wax fain ixtaaja haddii uu u baahnaado alawal ka hore ilaa marfuucin marfuuc haddii uu u baahan yahay admarta waad idmaarin hu marfuuca faqulta waxaad odhan qaamaa way istaageene waqacada waxaa fadhiistay akhawaaka labadaadi walaal intaa misl fahne oo qaamaa damiirkan isagoo ku noqonaya calaa mutaakhirin naftan warutbatan wadalika laa yajuusu ila fi sittati masaa'ila wa hadihi minha soo ma baabkan waa ka mid markaa marfuuc haddii uu baahnaado ileega kii labaad baad camal siise awelka hadduu marfuuc u baahan yahay marfuuc lagama maarmi karo waa cumdo hadal kuba la joogsan maaye u idmaari ko wain ixtaaja haddii uu baahdo haddaba thaanigii wain ixtaaja hadduu ubaahdo ay huwa awalkii cafwan ilaa mansuubin mansuub haddii u baahdo aw makfuudin ama makfuud haddii uu baahdo jawaabkii waa kane xadafta waad goyn hu kulligan dhe ila mansuubiye makfuud baa la sheegay hu madkuurka u celiy kulliha o dhan hu madkuurka dhe oo mafud makfuudkii mansuubka u noqonaya fa qulta waxaad odhan marka darabtu waan garaacaye wa darabanii waxay garaacay akhawaaka labadaadii walaal darabtu waan garaacaye wa darabanii waxay garaacay akhawaaka labadaadii walaal hadda darabtu waa caamilkii hore hadda ka lagu camal siiyey maad garanaysaa iminka kee lagu camal siiyey ka dambea lagu camal siiyey limaada faacil bu ubahanya faacil baa looga dhigay waayo ka hore haddee lagu camal siin laha da ka hore faacil ba sta mafcuulin bu uqadin laha khaweyni baa la odhan laha saa lama idhahdeen saxiix markaa darabtu waxay u baahan tahay mansuub ma loo idmarinaya marka may iska ilaali wain ixtaaja waa ka kule hadduu u baahdo awelku ilaa mansuubin mansuub hadduu u baahdo ow makfuudin ama makfuud u u baahdo xadafta waad goyni hu madkuurkan mansuubka waad goyn mafudkana waad goyn faqulta waxaanad odhani darabtubaad odhan waan garaacay e wadarabani waxay garaacay akhawaaka labadaadii walaal wa marartu waan soo maray wamara bi waxay soo maray akhawaaka labadaadii walaal hadda mararta hore maxay u baahan tahay wax kusoo tacaluqa waa laga gooy loo idmaarin maayo loo idmaarin maayo walaa taqul waa ka sheekuba sheegay odhan maysid darabtuhumaa ka hore bu baahnahay waan garaacay odhan maysid walaa marartu bihimaa waan soo maray no odhan maysid jawaabka u fiirso tacliilka liana cawda damiiri damiirka noqodkiisa calaa ma lafdi uu u noqdo ta'ahara ka dambeeya lafdan xagga lafdiga kaga dambeeya dhawaqa wa rutbatan iyo xagga darajadaba inama اktufira waxa uunoo la dhaafay fi lmarfuuci marfuuca dhexdiisa un baa la dhaafay liannahu marfuucu hayru saalixin waa mid aan u suubanahayn lisuquuطi dhicitaan walalmansuubu mansuubkii wlmajruuru iyo majruurkii kadalika saasoo kale iyagu maaha warkumacaddo baabkan baabutanaasuca lagu leeyahay waa la dhaafay isagoo mukhtafar weeyi waa xaalada rafcada weeyaan sababta oo ah marfuuc waa cumdo hadalkuna la-aantii ma joogsan karo mansuubka iyo makfuudkuna waa fadlo hadalkuna la uu joogsan kara wuu joogsan karaa walidaalika mansuubka iyo makfuudka iyaga mukhtafaraada kuma jiraan loo dhaafi maayo oo cawdu damiir calaa mutaahiri nafta horubatan soo geli maayaan laakiin ka hore sababtu ku soo galay maadaama cumdo uu yahay una u suubanayn inuu dhaco hadalkina aanu la-aantii joogsanayn isaga waa loo dhaafay war kuma caddo marka maxay nooga soo baxay labada caamil haddaad ka hore camal siisid ka dambe wax alla wuxuu ubaahan yahay ka dambe haddaad camal siisidna ka hore keliya waxaad siisaa oo u idmaarisaa marfuuca isaga lagama maarmi kare labada kalena ha u idmaari warku ma caddo ka walaysa min atanaazuci walaysa kamid maaha bu yihi min atanaazuci tanaazuci kamid maaha qawlu mrii lqaysi shidada wiilkeygii qawlkiisu kamid maaha qawlu mri qays imruqays ninka la ihahdo qawlkiisu kamid maaha uu yidhi walow anamaa ascaa liadnaa maciishatin kafaanii walaa madluub qaliilu min almaali buu yidhi wuxuu ku jiraa mucalaqaadkiisa wuxuu yidhi walow haddii habata uu sugnaan lahaa anamaa ascaa ay sacyi sacyigaygu haddii uu sugnaan lahaa liadnaa maciishatin nololta ugu hoosaysa aan u sacyiyo kafaanii waxa igu filnaan lahaa qaliilun in yar igu filnaan lahaa qaliilka oo min almaali xoola ah haddayguma filnee walam adlub manaanan dooneen almulka boqortooyo walmajde iyo sharaf hadda waan doonayaay hadda waan doonayaay saas yuli markaa waa xarfu imtinaacin limtinaac waa adawaadka jaazimada hayru jaazimada adawaad shardi hayru jaazima kuwa la weeyaan markaa ficilkii ficlu shardig waa iska habataad soo qadari walow haabatabaad odhan jawaabkiina waa kafaanida de annadani de waa ti wax nasbinaysa soo garan mayse ismigeedi waxaa laga dhalaalinayaa maadana misteriyadi ascaa ficilkaasa laga dhalaalinaya ficilka aad dhalaalinaysaa lowda ficilka aad usoo qadartay faacil wuu noqon karaa waxaa kalood ka dhigan karaa mubtadaad ka dhigan kartaa mubtadaadbay ka dhigtidna khabarkiina waa liadan maciishatin kafanina waa jawaab shari hayru jaazimade ah, lowdaasi jawaabkeegii weeyaan masle fahne marka qaliilun baa lagu doodaya waa intaa warku waxaa lagu doodaya waa qaliilun yaana doodaya kafaani waxay u rabtaa faacilnimo adlubna maxay ka doonaysaa mafcuul bay yadna u doonaysaa mafcuul bay yadna doonaysaa marka taasaa lagu murasanya wuxuu yidhi walow hadii habata uu sugnaan lahaa anamaa ascaa ay sacyi sacyaygu hadduu sugnaan lahaa faacil baan ka dhigay soo ma walow habata walow haddii habata uu sugnaan lahaa anamaa ascaa ay sacyi sacyigaygu kaainun ahaan lahaa liadnaa maciishatin nololta ugu liidata aanu sacyiya lahaa kafaani waxa igu filnaan lahaa qaliilun in yar baa igu filnaan lahayd intaa yaroo min almaali xoolaa hadda iguma fille walam adlub manaan dooneen almulka boqortooye iyo walmajda sharaf hadda waan doonayaaye bal waxaan ku sharaxana intan o dhan iyo isaga marka intaan sharaxnaan fahmi doonaa ya hadda haddadan halkaan ka keenayno halkaa intaa kolkaynu sharaxnayn wafaano ayaad fahmi doonteen bal horta horan u soconno waa lagu laaqan yahay soo ma ya macnaha fahmi weydeba walow haddii habata u sugnaan lahaa anamaa ascaa ay sacyu sacyiyaygu haddii u sugnaan lahaa liadnaa maciishati nololta ugu liidata aan u sacyiyo kafaani waxa igu filnaan lahaa qaliilun in yarbaa igu filnaan lahayd oo min almaali xoolaa iguma fille wey walam adlub manaan dooneen almulka boqortooye hore iyo walmajda sharaf hadda laakiin waan doonaya wey waaya bal halkaasaan ka fahmi doonaa eega wadalika cadamu tanaasucu sababtuu tanaasu meeshan u dhibci waaye wadalika cadamu tanaasucaasi haabitun dhe waa mid sugan lianna sharda haada kan shardigiisa kan albaabi ee baabka an yakuuna waa inuu ahaado khabarkii inaad halkaas laga dhalaalinaya an yakuuna waa inuu ahaado ay huwa an yakuuna waa inay ahaadaan alcaamilaani labada caamil muwajahayni kuwa loo jihaynayo lagu jeedinayo ilaa shayin macmuul buu noqonaya shaygu macmuulku ku dhacaya ilaa shayin macmuul waa in lagu jiheeyo macmuulkaasoo waaxidin keliya kamaa qadamnaa saynu horay usoo marnee daabitki aynu kusoo qaadanay xaqiiqada baabkani waa maxay labada caamil waa in lagu jiheeyo hal macmuul hal macmuul waa in lagu jiheeyo hadaba walow jihadhe hadii la jiheeyo hunaa halkan waa baydke kafani kafani hadii la jiheeyo wa adlubu iyo adlub hadii la jiheeyo ilaa qaliilunna lagu jiheeyo sawna xarakati ola min ataxasufi wey la soco ila maxay jari weydin haddaad taagtid waba waa khatar wey ilaa qaliilun haddii lagu jiheeyo lafasada lmacnaa macnihi fasahaade macnaha fasahadaya shee macnaha ayaa e fasahaadaya ile la doonayaa labadaba in lagu jiheeyo marka lagu jiheeyona macnihi waa saxaday ya mid kastoo ka mida inuu dalbo macnihina waa saxayada mayna saxayn taas baa la doonaya sababtu macnuhu fasahaadaya waa maxay u fiirso lianna low kelmadda low tadullu waxay ku tusin ay hiya low calamtinaaci shayi shay mamnuucoobiddii bay tusay limtinaaci hayrihii hayrkii oo mamnuucoobay darteedna shaygan uu reebtoonaado lianna low kelmadda low u fiirso tadullu waxay ku tusini hiya low cala imtinaaci shayi shay inuu mamnuucoobo oo u reebtoonaado ayay ku tusin muxuu u reebtoonaaday shaygani limtinaaci hayrihi hayrkii oo reebtoonaaday darteed buu shaygan u reebtoonaanaya labada shee reebtoonay maad kala garanaysaan waxay tusinaysaa imtinaacu shay shay inuu mamnuucoobay waa jazihi inuu jazihi mamnuuc noqday muxuu mamnuuc noqday limtinaaci shardi dhe ayaan dhicinba shardigii he ayaan dhicinba shardigii maadaama way jaza meesha mu marka eh, xarfu imtinaaci limtinaac marka lagu leey waa sidaa macneegu xarfu imtinaaci limtinaacin xarfu imtinaaci shayin weeyaan shay mamnuucoobidii baa tusinaysaa oo jazaha ah jazihii mamnuuc noqonaya muxuu mamnuuc u noqday limtinaaci hayrihi hayrkii baa mamnuucoobay oo dee shardigii baa la waayay shardi hadii la waayna jasa meesha iman maayo de ila wuxuu ka dhashaa shardige waasuu sax maade u fiirsaa daba fa idaa kaana hadii uu ahaado maa shay bacdaha iyada ka dambeeya lawda muhbatan muhbat hadii uu yahay ya kaana wuxuu ahaanayaa maa badahaasi maa bacdigaasi manfiyan manfi buu noqonaya waxa lowda ka dambeeya hadii daata ahaantiisa marka hore muhbat uu yoo nafye aanu ku jirin lama socotaan miya ya wuxuu isku bedelayaa maadaama low ay gashay manfi buu noqonaya maadaama low ay gashay manfi buu noqonaya fa idaa kaana haddii uu ahaado maladii ka bacdaha habata wastaqara sugnaaday bacdaha lowda dabadeed ka sugnaaday muhbatan muhbat hadii uu ahaado kaana wuxuu ahaanaya huwa maa bacdigaasi manfiyan manfi buu noqonaya lowdu markay gasho manfi buu noqonaya low ka hor muxuu ahaa muhbat bu aha soo ma markay gasho muxuu noqonaya manfi buu noqonaya wadalika tusaale waa kan naxu low jaaanii hadduu ii iman lahaa imane akramtuhu waan maamuusi lahaa maan maamuusine haddaad si fiican ufahmisan bel tahay eeg jaaanii waa maxay iminka lowda iska iska dhi jani dalka ta laba maa mubat so m mayna mubaten akramina waa jasheegi muu noqonaya muna iyadna mubat mimnafya ku jira mayn soma haddaba u fiirso jani halkaa iska taalo oo mubat a haddii low dusha laga geliyo manfi bay isku bedeleysaa maxay isku bedeleysaa manfi bay isku bedeleysaa marka macnihi muxuu noqonayaa shay mubat a lowdii haddii ay gasho oo markii hore nafyi aanu ku jirin shaygaasi iyada dabadeed manfi buu war kuma caddo naqiidkeeduna wuu soo socdaa shay manfiya hadday gasho muhbat buu noqonaya weliba han socono horta manfigeegana aan gaadho markaas nisi dhaadhici naxw low jaanii haddii uu ii iman lahaa he de imu iman ah, ila waa muhbata ad waad la socotaan soo soo dhawaatay low jaani haddii ii iman lahaa de imu imane akramtuhu waan karaamayn lahaa de hadda maan karaamaynba imu imanba ila karaamadu maxay ka dhalataa o jazihi de imaanshaha ka dhalataa soo ma de imaanshaba ma jira maxaan karaamayn mabaan karaamayn de ila imaanshaba maan helin waidaa kaana haddii uu yahay maa bacdiga ka dambeeya manfiyan manfi hadii uu yahy ibnu hishaam keliya halkan san ufaafaahinaya cid kale sama qorinba waad ku dabakasa waidaa kaana haddii uu yahay maa bacdiga ka dambeeya manfiyan manfi haddii uu yahay kaana wuxuu ahaanayaa maa bacdigii muhbatan muhbat buu ahaanayaa waxa ka dambeeya hadduu yahay maxay manfi low intayna gelin ka horba nafyi bu iska xuruufti wax nafyadeeda ku jirtay muxuu isku bedelaya markii lowdi timaado meesha mubat bu isku bedelaya warmsn naxwu low lam yusi lam ucaaqibhu low lam yusi low lam yusi eega lowdas ka jaro lam yusi yusidan eega muna nafyi ku jirin lam xarfu nafyin weyde lam ucaaqibna muna nafyi ku jirin markay eegas iyadoon low ku jirin daat ahaanteeda maxay u tahay markaa ka taalo lam yusi iyo lam mnfi bay utahay lowdii dusha ka ken maxay isku bedeleysaa muhbat macnaheegi marka idinkaa macnaysan karaba imika de low lam yusi haddii aanu xumaan samayn lahayn hadda wuu sameeye lam ucaaqibhu maan ciqaabeen hadda waan ciqaabee war kuma caddo mana basidayn imikaasaade mayla tahay waayahay wacalaa haadaa da waa kan soo dhaadhac adaba baydkeeni baanu imanana wacalaa haadaa madkuurkan haddii aan qabano bu yihi sheekh oo saa loo fahmay hawsha fa qawluhu shaacirka qawlkiisa uu anamaa ascaa liadnaa maciishatin oo wada socota anada ismiyada anamaa ascaa liadnaa maciishatin u yidhi manfiyun manfi wey ya anamaa ascaa liadnaa maciishatin manfiyun manfi wey likawnihii anamaa ascaa liadnaa maciishatin oo dhan buu unoqonaya damiirkani ahaanshihiisa fii nafsihi daatadiisa uu u yahay muhbatan mid muhbat ah halkaa markuu yaalla ee low ayna gelin anama asca liadna maciishatin daat ahaanteeda maxay u tahay dee musbatay u tahay maadaamay lowdii ay gashayna muxuu noqonaya dee menfi buu noqonaya haye waqad dakhala waxaana galay calayhi anama asca liadna maciishatin dushiisa xarfuntinaaci xarfigii mamnuucoobidda xarafkeygii baa galay oo low ah. wa kullu shayin shay kasta shayga oo imtanaca mamnuucoobay licilatin cilo darteed u mamnuucoobayna habata waxaa sugnaada naqiiduhu shaygaa shayga kasoo horjeeda shay hadii la dido oo cillo loo diido shaygaa waxa kasoo horjeeda ayaa la helaa oo sugnaada day wa naqiidu sacyi socodka kasoo horjeedkiisa liadnaa maciishatin maciisho iyo nololta u liidata loo sacyiyo cadamu sacyi weyde naqiidka kasoo horjeeda waa socod la'aan aan liadnaa maciishatin nololta ugu liidata aan loo sacyiyin walow anamaa asca walow habata haddii u sugnaan lahaa anamaa asca ay sacyo sacyaygu haddii u sugnaan lahaa liadnaa maciishatin nolol to weliya to loo sacyiyo ma sugne uma wa sacyinta nolol yar nolol yito uma wa sacyin buu leeyay ya haye wa qawluhu shaacirka qawlkiisa uu yidhi walam adlub oo sababtoo ah eeg eega anamaa asca liadnaa maciishatin ma korka hore mubat ba ahayd soo ma lowdi markay shay haddaa cillo loo diida maxaa sugnaada naqiidkiisa soo maa maxaynu diidnay ya sacyi baynu diidnay ah, waxaynu diidnay soo maaha ah, sacyi socod aynu u soconno liadna maciishatin ya naqiidkiisa muxuu noqonaya cadamu sacyi buu noqonaya ah, cadamu sacyi buu noqonaya wa qawluhu qawlkiisa uu yidhi walam adlub uu yidhi u fiirso qawlka uu yidhi walam adlubna muhbatun waa muhbat lam adlubtanna hadda waa muhbat muxuu musbat u noqday lkwnihi lam adlub ahaanshihiisa manfiyan manfi u yaabi lam lam lagu anfiyey lam adlub halkaa talalowda iska daayo ma manfi mise musbat baad utaqaana manfi baad utaqaanaa soo ma hadda maadaama manfi horeya u ahayd lowna ay gashay maxay isku bedeleysaa muhbat bay isku bedeshay haye waqad dakhala waxaana galay calayhi lam adlub dushiisa xarful imtinaaci mamnuucoobidda xarafkeegii oo low ade oo lowa intaa un hadda lam adlub macnaheegi mubat bi isku bedelaya anamaa asca ladnaa maciishati kafaanina macnaheegi manfi bi isku bedelaya intaa ma isla fahni ya maxaa kolkaa lagu wajahaya meeshan ila qaliilun baa lasku haystaa shay manfiiya maxaa lagu wajahaya iyo shay mubat ah macnihuna fasaadin macnihuu fasaadaya oo tusaalean beytka awalkiisa waxaad ku anfiday asacyu liadnaa maciisha asacyu liadnaa maciisha haddaad tidhahdid lam adlub waan ku camal siinayaana beytka dambana maxaad ku sugaysaa kii kolkii hore aad anfiday baad haddana kusugaysaa oo ah inaad u sacyiidid in yaroo naqan kolkii horeba wuu diiday kolkii horeba wuu diiday bal usoc weli wadaay falow wujiha haddii la jiheeyo hadaba ilaa qaliilun ila qaliilun haddii lagu jiheeyo wajaba waxa waajibi fiihi tawjiiha tawjiiha aynu ku jihaynay kafaani iyo lam adlub aynu ku jihaynay qaliil waxa ka waajibi falow wujiha dhamey falow wujiha haddii la jiheeyo ay huwa lam adruubkan ilaa qaliilun qaliilun haddii lagu jiheeyo ila isaga inoo dambeeye adamiir yacuudi ilaa rabi madkuurin sooma wajaba waxa waajibi fiihi tawjiihan aynu jihaynay lam adlub ihbaatu alabi lqaliili in yar in la doonay sugideed ila lam adlub waa musbate in yar in la doonayo inay sugan tahay baa ka laazimi wa huwa dalabulqaliilkana in yar in la doonaana caynu ma shay daatadii weeyi nafa u anfiyey shaacirku hu maaga awalan markii ugu horeysaba beedka sharigiisa hore muna ku diidinba in yaroo noqon sooka ku yidhi walow anama asca liadnaa maciishati kafani jumladaasi soo maaha soo manfi maaha muna xagga hore ku anfiyin qaybta dambe maxay noqon marka wixii xagga hore ku anfiyey inuu hadda sugay muna tanaaqub meeshii ka imanay kama imanayo tanaaqub markii horena wuu anfiyey markii dambena wuu sugay haye wa idaa baala haddii uu buray dalika tawjiihaasi haddii uu buray ku jihayno ayo lam atlub qaliilun inaynu ku jihayna haddii uu buray tacayanan waxa caynoobaya an yakuuna inuu ahaado mafcuulu alub alub mafcuulkeegu maxduufan mid meesha ka go lam atlubta qaliilun haddaba ka waxa waajib a ah in la yidhahdo mafcuulkeega iyada meeshaba wuu ka go-an yahay wa taqdiiruhu mafcuulkaasoo qadaritaankiisuna waxa weeyi walam atlub ilmulka wlmajda ya walam adlub ilmulka walmajda walam adlub anu maan doonayn almulka boqortooyo iyo walmajda sharaf horay umaan doonayn laakiin hadda ayaan doonaya wa muqtada dalika taqdiirkaasi wuxuu keensanayaa u fiirso sheekh taqdiirka aynu almulka iyo almajda aynu soo qadarana wuxuu keensanayaa annahu shaacirku aalibun mid doonayo inuu yahay lilmulki boqortooyu doonaya wa huwa alabulmulkigu dhe mulki oo la doonaya almuraadu ujeedada meesha loo socdabade ujeedada loo socdaana waa in mulkii la doono iyo boqortooyo warwarka ma cadaaday muse haddana waa dibaan u celiya ya sababtu waxa weeyaan baytka qaybtiisa hore waa muhbat waxaan ujeeda waa manfi baan ujeeda wuxuuna anfiyayaa muxuu anfiyayaa asacyu liadna maciisha haddaynu nidhaahno lam adlubna aanu qaliilun ku jihayno waxa ka dhalan iyadu maadaama horey manfi u ahayd oy hadda muhbat noqotay sugitaan ihbaatu alab qaliil baa ka dhalan so ka horey ba udiidayda muna tanaaqud hadalki muna ka dhalan tanaaqud baa ka dhashay marka markaa tanaazuc ma noqonayo maadaama macnihii aanu asaxayno fasaadulmacna meesha uu ka dhalanayo iyada mafcuulkeyga waa inaynu meel kale ka raadino war kuma caddo kitaabka loo soo sharaxayaana ma jiro intaa hadda iska xifdino waa alxamdulilah wey so basiid maa marka waan ka soconaya marka haddaba beytka macnihiisan ku celiyo egaad fahmaysaan walow haddii habata uu sugnaan lahaa ana liadnaa maciishati nololta ugu liidata aan u sacyiyo ma sugne kafaanii waxa igu fillaan lahaa qaliilun in yar oo min almaali xoolaa iguma fille walam adlub manaan dooneen almulka boqortooye iyo walmajda sharaf maan dooneen hadda waan doonayahay war kuma caddo markaa low meel kasta ku jirtood macninaysid saasaad umaqnaynaysaa saasaad umaqnaynaysaa fain qiila hadii la ydhaha bu uri sheekhu inamaa yalzamu waa laazimaya fasaadu jaclihi beytka ka yeelidiisa fasaaditaankiisa min baabi tanaazuci laga yeelaa licadfika cadafkaaga lam adlum lam adlum aad cadafto calaa kafani kafani aad ku cadafto ayuu ayuu ku laazimaya fasahaadku haddaad isku cadafto adlub iyo kafani haddaad isku cadafto buu fasaadku ka dhalanaya haddii aad tiraado ee walow qadarta ibnu hishaam haddii aad qadari lahayd mustanafan mustanaf haddii aad qadari lahayd kaana wuxuu ahaan lahaa lam adlubkani ood ka dhigi lahayd walam adlubta istinaafiyada jumla istinaafiya nafya nafyi buu noqon lahaa nafyigaasoo maxdan iska barax tiran nafyigaasoo hayra dakhilin aan gelahaynba taxta xukmi low low xukunkeega aan soo hoos gelaynba low xukunkeyga aan soo hoos gelaynba saasuu noqon la nafyi caadigu iska noqon laha mubat mabuu noqdeen bade muu noqon laha ila hadda waxa mudbat ka dhigaya waa lowdiye haddee sidaa iyo odhan lahayd isagaa isweydiiyo kana jawaabeeg qultu waxaan kuleey guri sheekh waxaan kuleeyahay haddeed hawshaasi haddana dib igu soo celisid ood i war cadafka maad kala daysid ood kafani iyo lam adlubtan aad isku cadfaysid lam adlubta maad jumla istinaafiye ka dhigtid warku haba caddaado lam adlub nafyigeyga ha laazime qultu waxaan leeyahay bu adi ibn hishaam aan hay si fiican aan kugu tanbiixiy aan kuugu tawdiixiye inamaa yajuusu tanaasucu tanaasucu waxa uunu banaan yahay bishardi an yakuuna inuu ahaado bayna alcaamilayni labada caamil dhexdooda irtibaatun isku xidhnaasho labada caamil waa in isku xidhan yihin labada caamile wax ku tanaasucaya waa in isku xidhan yihin labada caamil ee wax ku tanaasucaya irtibaadkoodana waxa kamid a cadafkaaba kamid a saxiix haddii cadafka meesha laga daayana de irtibaadkii baa irtibaadkii ayaa zuulayaba oo istinaafkani jumla mustanafay noqotay soo maa istinaaf qaar baa lagu waa walxaal aan ka dhigno taa irtibaad ma noqonayso waxa irtibaad noqonaya isku xidhi karaa waa caaifka weyan waawoga waa cadafka wuxuu yidhi qultu waxaan leeyahay inamaa yajuusu tanaasucu tanaasuc waxa uunu banaan yahayba bishardi an yakuuna inuu ahaado bayn alcaamilayni labada caamil dhexdooda irtibaadu isku xidhnaasho inuu ahaado ku banaan yahayba wa taqdiiru istinaafi istinaaf qadaridiina yuziilu wuxuu zuulini taqdiiru istinaafkaasi alirtibaata isku xidhnaashiibu daaqada ka saarayaaba dee baabutanaajucba daaqada ka bax marka saxiix walala haddaad saa odhan lahaydna saasaan kaaga jawaabu ku si fiican buu ku galay soo ma markaa baabutanaasuc ka mid ma ku dawaiye beydkaasi kasoo baabun ay hada kani baabun baab weeyi almafcuulu bihim almafcuulu mafcuulku mansuubun mid la nasbiye weeyi mafcuulku sheekh waa mansuub sharax waqad madaa waxaa horay u tegey ana alfaacila faacilku marfuucun mid la rafcinayo inuu yahay abadan weligiiba yaa ka muransan cid ka muransan ma jiro faacilku weligiiba waa marfuuc waclam waxaad ogaataa alaana hadda waxaad ogaataa waa darafe ana almafcuula mafcuulku mansuubun mid la nasbinayo inuu yahay abadan weligiiba horeyna waad utaqaani haddana de ogow horeyna waa utaqaani haddana ogow bu kule mesha wuu ku tawkiidinaya wsababu sababka fii dalika ay fii rafci lfaacili wa nasbi lmafcuuli sababka sababay faacilka in la rafciyo caawi ku baraya ajrubi loguma shara halkan soo ma aragsi ya faacilka in la rafciyo faacilka maxaa marfuucun looga dhigay oo mafcuulka maxaa nasba loo siiyey waa suaal weydiin kara moogta sababtu buu kuu sheegaya wsababu sababka fii dalika taa ku sugante fii rafci lfaacili wanasbi lmafcuuli haabitun iyo sababka horta waa mid sugan ana alfaacila liana alfaacila faacilku laa yakunu ma ahaado ilaa waaxidan mid mooyaane ya wa kownuhu bilaa tacadudin dahr ficil ma qaata sheekh ko wrafcu rafcuhuna haqiilun sheekh wuu culus yahay damu haystaayo damana waa arqal masl fahne faacilkii horta ko waa mid keliya rafcihiina waa culays ila calaamadiisibaa damo ahayd walmafcuulu mafcuulkuna yakunu wuxuu ahaadaa waaxidan mid mafcuulkuna waa hal mid afwan wlmafcuulu mafcuulku yakunu wuxuu ahaadaa waaxidan mid iyo faakara wax ka badan mafcuulku isagu wuu tacadudaa hal mafcuul laba mafcuul saddex mafcuul soo ma wanasbu nasbuhuna khafiifun waa mid fudud oo calaamadiisaaba fatxa fatxana waa akhaf xarakaat haye fajacaluu waxay u yeeleen ahaqiila kii cuslaa waxay u yeeleen ka culis waa ke rafcihi lilqaliili kii yara oo ayaa faacilkii ah wlkhafiifa wajacaluu waxay u yeeleen alkhafiifa kii fududa oo aya fatxadii ama nasbadii lilkaiiri kii faraha badna oo aya qastan waa majcuul liajli qastan liajli qastin qasti darteed bay saa ugu yeeleen litacaaduli isku beegtoomid iyo isku dhigan ay u si ay iskugu tacaadilaan o iskugu beegtoomaan o dhigmaan darteed bay sidaa u sameeyeen waad ka jawabi karta hadda facilka maxaa loo rafciya sheekh faacilku wa waa mid keliya ma tacdudo rafcaduna sheekh waa haqiil mafcuulku wuu nasbaduna waa khafiif midba mid baa si ay iskugu dhigmaanda waana basidaa marka ka soco wa huwa mafcuulkii khamsatu sheekh waa mafcuulku waa mafcuulku waa shan wa huwa waa mubtade khamsatuna wa waa khabarkii waa jamc maan iska jamcayn badanta huwana waa mufrad kay ayn almutaabaqa yaa idin magacaabin barkumaa ka jawaabay haye waa macduud waaya haye aya kale jinsi baa loo jeeda aya kale waaya ragga waa la isku wada daydeeya صaxiix waase weyan qowlkaasaa maanta la maraya macradkaa macradu taksiima macradkan maanta aynu joognaa wuxuu ka dhiganya waa macrad alkalimatu alaaatu anwaacin ismun wa ficlun wa xarfunti oo kale weeyaan soo macradu taqsim ma joogi jirin markaa taqsiimkaasaa u cunansiiye maanta taqsiimka laftiisa waa macradu taqsim baa la odhanaya wa huwa mafcuulkii khamsatun waa shan wey waa shan wey oo tusaale aneeg waxaad ka odhanaysaa arajulu alaaatun ka hor haddana dha ma sax ma soo qaad waa sax wey ma arabkaa ma arabto tafsiila maxaan odhani carabiyun wa rumiyun wa hindiyun ma arabkaa somaliyun haddii dawladi dhabo ma arabkaa ma arabto tafsiilata marka mana saxayn waka wa huwa mafcuulkii khamsatun shan weeyi haadaa qawlkan qawlke kownun mafcuuli bihi khamsatan la mafcuul bihi a ku qaydinde kownulmafcuuli khamsatan ahaanshaha mafcuulkuu shan yahay huwa saxiixu qawlka saxiixa weeyi qawlka saxiixi waa sida laba qowl baa kasoo horjeedo mid wuxu le waa afar midna wuxu le waa lix marka qowlka saxdii mafaaciish waa imisa mafaaciiluhum khamsun maxay ahaan jirtay mafaaciiluhum khamsun fasadir bimulaqin wathani bihi lahu fiihi maxu kamula masaase tad kamula saasay aad belatay sooma marka shantaa weeyaanba waayahay wahiya shantaasi almafcuulu bihi mafcuulu bihigii weeyaan wadalika tusaale ka darabtu waan garaacay zaydan zayd baan garaacay walaa yakunu caamiluhu ilaa mutacadiyan bikilaafi ayrihi caamilkiisu isaga mutacadin buu noqda caamilka ku caamilaya waa mutacadi afar shay baaba ku camal fala alficlu ficilka mutacadiga ka dhaa alwasfu kasmin faacili laba dhade almasdaru saddex dhade ismu ficil alaykum anfusakum alaykum anfusakum maxaa nasbi alaykum tan baa nasbise maogtahay ila waa mafcul bi anfusakum tani walawlaa dafcu llahi naasa annaas mafcul yaa nasbi masderkan de ya in allaha baaliu amrihi waa laisku idaafiyey mota ya waa loo idaafiyey dee ficilkuna waad ka dherigsantihin meelo kalena kulli waad ku aragteen horena waad utaqaaneen intaa de ama adka intaas kaasi waa kii koobaad almafcuul mulaqu mafcuul mulaqa weeyi wa huwa mafcuul mulaq wa almasderu masderka weeyi wadalika tusaale darabtu waan garaacay darban garaacid baan garaacay mafcuul mutlaq master sababta halkan ka soo saaran garanta mafcuul mutlaq sababtu tusay masterku isagu majruurna uu noqdaa mansuubna uu noqdaa marfuucna uu noqdaa laakiin kan mafaaciisha ku jira waa maxay ee mansuubka ay hiin waa mafcuul mutlaq weeyaan iska ilaali marka mafcuul mutlaq oo kaliya weey laakiin master marfuucna uu noqdaa alxamdulillahi rabbil caalamiin ka waran alxamdulillahi min master ayn sawdiga sawdiga ilaa mafaaciisha ku jira waa mansuub shakhte master anigu kuma noqon mafcuul mutlaq baan ku weey marka mafcuul mutlaq weeyi iska ilaali masterku majruurna uu noqdaa marfuucna uu noqdaa mansuubna uu noqdaa almafcuulu fiihi mafcuulu fiihi wey mafcuulu fiihi hadi cibaaratu kufiyiin nimanka kufiyiinta u yaqaana darfu makaankiiyo darfu zamaanka mafcuulu fiihi bay dhahdaa saxiix haddae mafcuulu fiihi maqatid waxaa taqaani una wax cusub maa waa darafkii darfu zamaankii iyo darfu makaankii cibaaradunba cibaarad kufiya almafcuulu fiihi wey wahuwa mafcuulu fiihigaan kuu sharaxe adarfu darafka wey labadii daraf inay ku jiraanna tusaalaad ka fahmaysa sumtu waan soomay yowma alkhamiisi baan soomay sumtu waxaan soomay yowma alkhamiisi baan soomay ka waran sheekh waa darfu maxay waa darfu zamaan wajalastu waxaan fadhiistay amaamaka hortaadaan fadhiistay waa darfu makaan almafcuulu lahu mafcuulu lahugii weeyi wadalika tusaalka qumtu waan kacay ijlaalan weynayn baan u kacay laka adiga aan ku weynaynayo waa mafcuulu lahu ama mafcuulu min ajli wlmafcuulu macahu mafcuulu macahugii weeyi sirtu waan socday waniila wamaca niili webiga niil maciisa ayaan socday waa mise marka shan maynahay waa shantaa taqaanid de mafcuulu bigaa taqaanid kawdhe mafcuulu mulaq mafcuulu fiihi mafcuul lahu ama mafcuul min ajlihi mafcuul macahu mana inta orayn intu wey wanaqada wanaqada wanaqada ya wanaqada baadna wanaqada baan ii qoray daad bu ii qoray wanaqasa sooma muse wuu shadan yahay wanaqasa naqasadu yatacaddaa binafsihi ila lmafcuul uma lam yanqusuukum shaya mana gudbin way gudubta waay marka iyadaa ka fasa badan naqasa haddaad aragtid naqasa haddaad aragtid iyadaa ka fasa naqasadan yaraa iska iyada fudaydka ayaa ka fasaxa badan wanaqasa waa nuqsaamiyey azajaaju zajaaj almafcuula macahu mafcuulu macahu buu nuqsaamiyey minhaa ay min almafacili mafaaisha xaggay u ka mid buu ka jaray maxaa soo baxay marka afar dhade halkii lagulaa weeyaan wahuwa khamsatun wahuwa saxiixu halkii lagulaa weeye zajaaji sheekha la ya saaxib saxaax wuxuu leeyahy zajaaji zajaaj isagu wuxuu yidhi waxa uu leeyahy wa wa waa mafcuul macawigiibuu ka jaray fa jacala wuxuu ka yeelay hu mafcuulu macahugii mafcuulan bihi buu ka yeelayba mafcuul macahugii wuxuu yidhi waa mafcuulu bihi siduu uga yeelay wa qadara wuxuu qadaray sirtu waan socday wajaawastu waxaan ka gudbay an niile baan ka gudbay ila sirtu ma gudbi karta maogtahay ya sirtu waan socday waa saas waa socod sooma mafcuul ma qaadanayso soo ma ila wa niile kan mafcuul macahug waa leyn haddaba wuxuu leeyahy ficil kalean soo qadarana ya oo mafcuul bih baan ku nasbinayna aba wa niiladi aad lahayd ama mafcuul ma waan ku nasbino waxaan soo qadarayaa bu ley maay ficil kalan soo qadaray mafcuul bih baan anuu ka dhigaya sirtu wajaawastu niila bay macnuu ka dhigan yaha waan socdo waxaan ka gudbay webigii niil saasaan leeyahay bu yidhi isagu war kuma caddo markaa zajaaji isagu mafcuul machugii buu ka saaro mafcuul bihi buu ka dhigay war kuma caddo wanaqasa zajaaju zajaaj waa nuqsaamiyey almafcuul macahu buu nuqsaamiyey minhaa mafaaciisha ka nuqsaamiyey fajacala wuxuu ka yeelay ay huwa zajaaj hu mafcuulu macahuga mafcuulan bihi buu ka yeelo waqadara wuxuu qadaray sirtu waan socdo wajaawaztu waxaan ka gudbay aniila baan ka gudbay wanaqasa alkuufiyuuna kuufiyiintu way nuqsaamiyeen almafcuula lahu bay nuqsaamiyeen minhaa mafaaciisha xaggeygay ka nuqsaamiyeen nimanka kuufiyiinta la dhahdaana waxay ka jareen mafcuululahu waxay dhahan kaa hore waa saxe mafcuululahu anaga ka jarana afar bay haddana fadhiisatay min afartiuna haddana ila mid bay haddana ka jareen iyaguna mafcuululahu bay ka baxeen iyaguna mafcuulu min ajli la dhaha ama mafcuululahu kaa doontidba dhoo fajcaluu kuufiyin waxay ka yeeleen hu mafcuulu lahwgii min baabi mafcuuli mulai baabkii baab mafcuul mulaa soo ma garanaysid halkaasay geliyeen milu qacadtu waan fadhiistay juluusan fadhi waan fadhiistay ayu masdarin hada macnawi am soo waa macnawigii sooma qacadtu waxaan fadhiistay juluusan fadhi baan fadhiistay waxay leeyihiin iyagu mafcuul maajirka bisaalisi muxua qumtu ijlaalan laka soo maa unt ijlaalan kuufiyiintu waxay leeyihin mafcuul maaha mafcuul min ajli maaha wa mafcuul mutlaq waxay leeyihin qumtu waan istaagay wa ajlaltu waan weyneeyey ijlaalan weyneyn ficil caynkaasa qadaran bay leeyihin bade oo mafcuul mutlaq saasa uga dhigayaan de warka faande mafcuul mutlaq saasa uga dhigayan ya mafcuul mutlaq saasa uga dhigay mafcuul mutlaq waxa ku camal falaya ama waa camil lifti ama camil macnawiya sawma iyaguna waxay leeyihin mafcuul laajli ma jira ficil baan soo qadarana qumtu waan istaagay ijlaalan wa ajlaltu waan weyneeyey ijlaalan weyneyn lakaadigan ku weyneynay mslbaninta kaana iyaguna way ka saareen imisanayna labada cibaaraba haddaynu ku noqono ama labada qowlba waa isagii afar fadhiistay un mafaaciishii soo ma wazad sirafiyu sirafi wuxuu ziyaadiyey alxasan ibnu cabdillah wuxuu ziyaadiyey saadisan mid lixaad isagu <laughs> ya shantanaad ku meereysanaysan iska dayaan mid lixaad banaya bu ihi wa huwa kaa lixaad almafcuulu minhu mafcuulu minhu weligaa maad maqashay mafcuulu minhu baa jira bu ku yihi isagu <laughs> mafcuulu minhu ayaa jira hala yaabin sheekh ya soo ma garanaysid waxaa la odhanay isculkhaafidka nasculkhaafidi wa maay macnaeegu nasci waa maxay horta siibid khaafidna waa maxay khaafidki wa khafdinay soo maa nasculkhaafidi xarafkii wax hoos dhigaya meesha laga saaray marka khaafid meesha laga goyna sooma nasbismo shay kasta oo isagu wuxuu leeyahay khaafidkii meesha laga jaray oo iska nasbismay waxaa la odhanaya waa mafcuul minhu bu leeyahy warkumacdo waa mafcuul minhu aayadda qur-aanka eeg wakhtaara waa doortay muusa nabi muuse waa doortay qawmahu ay min qawmihi qoomkiisa wuxuu ka doortay sabciina toddobaatan rajulan oo nin hadda wakhtaari waa ficil maadi muusana waa faacilkeegi qawmahu nisculkhafid baa meesha ka go-an min baa meesha ka go-an xarfujaa mintii markii la gooyay waa iska nasbisantay qawmahudan markaa wuxuu leeyahay isagu ya waa mid lixaad oo waxaa la dhahdaa bu leya mafcuulu minhu baa la dhahdaa buli ya mafcuulu minhu baa la dhahdaa ila min baa meesha ka go-an nisculkhafid baa meesha ka go itamsbubanameentaban waktaare waa doortay muuse nabi muuse qawmahu min qawmihi tolkii wuxuu ka doortay sabciina toddobaatan buu doortay rajulan oo nin liana almacnaa macnuhu wuxuu yahay min qawmihi buu yahay nasculkhaafid kasta wax kastoo nasculkhaafid laga siibay buu leeyahay mansuubna noqday waa mafcuulu minhu dhe cinda sirafiy wasama ljawhariyu sheekhii jawhari loodhan jiray wuxuu ku magacaabay ismaaciil ibnu xamaad saaxib asixaax waa kane kii oran saaxib sixaax malaazijaaj khata abu ah wasama ljawhariyu jawhari wuxuu ku magacaabay almustatna mustanaha wuxuu ku magacaabay baabka mustana iman doona mafcuulan dunahu isaga ku magacaabay ya mustanhu isagu leeyah ml mustanu isna ku magacaabaya mafcuulan dunahu ya mafcuulan dunahu baa jiri bu <laughs> ya mafcuul minhu caawa barat sooma mafcuulan dunahu mafcuulan dunahu siduu leeyay ma taqaana tusaale waxaa tihi jaa alqawmu qoomkii baa yimida ilaa zaydan zayd mooyaane so mustana maade ja alqawmu qoomki baa yimida ilaa zaydan waxay ka dhigan tahay jaa way yimaadeen duna zaydin zayd kasako zayd mooyaane duna zaydin bu leya sag markaa dunada maadaama soo qadari mafcuula duna hadaa jiri ya mafcuul dun baa jira ma ku darna wale wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatubu ilayk